watasqudu اljadaatu biاlummi waljdaadu biاlabi waxaa halkan sheekhu inooga gelaya waxaa la yidhaha xajbiga markaa xagga dhaxalka waxaa jira waxa la yidhaha xajbi xajbi luq ahaan waxaa la yidhahdaa mancin oo xajaba can kada bimacnaa manacahu wuu diiday baa la yidhahdaa sharci ahaanna waxaa la yidhaha xajbi marka laga hadlayo mancu man qaama bihi sababu lirhi can alirhi bilkuliyati ow min awfari xadayhi waxaa weeye qofkii laga helay sababtii dhaxalka ama qaraabano qaraabanimadii laga helay ama zawjnimadii laga helay ama welihii laga helay qofkii sababtii laysku dhexlayay laga helay oo dhaxalkii loo diido oo layska hortaagaa la yidhaahdaa bilkuliya dhaxalkii laga wada qadiyo ow min awfari xadayhi ama hadduu laba dheefood lahaa labadiisii dheefood tii waafiga ahaydee weynayd oo laga mancay ayaa la yidhahdaa markaa xajbigu laba qaybood ayuu qaybsamaa xajbu lxirmaan iyo xajbu nuqsaan xajbi iyo mancin qofkaa dhaxalkii laga manciyey oo bil kuliya oo dhaxalkii loo layska wada hortaagay xajbulxirmaan baa la dhaxalkii baa laga wada xirmaaniyey laba ayuu qaybsamaayo markaa xajbun bil awsaafi iyo xajbun bil ashkhaas in waxaa dhaxalka qofka ka wada qadinaya ee u wada diidayaa ay sifooyin yihiin iyo inay dad yihiin haddii ay sifooyin yihiin waa kuwaynu ku soo tilmaanay mawaanicu lirhi ee uu ka mid ahaa dilka addoonnimada ikhtilaafu diin ay ka mid ahaayeen haddii ay ashkhaas yihiinna waa kuwa halkan inooga hadlayo xajbulxirmaan xajbu nuqsaan baan leeyahay waxa weeye qofka oo laba shay wax ku qaadanayey oo kii badnaa inta laga xijaabo kii yaraa la geeyo sida zawjka oo kale markaan awlaadi jirin nis buu qaadanayay haddii awlaadi jirtana ruba zawjadu markaan awlaadi jirin waxay qaadanaysaa rubuc hadday awlaadi jirtana hubul xajbu nuqsaan baa la yidhaha markaa kaa wa tasqudu ljadaatu ayeeyooyinkii waxay ku dhacaan bilummi hooyo walajdaadu awowiyaalkiina bil aabba ayay ku dhacaan waxau sheekhu leeyahay ayeeyo oo dhammi waxay ku dhacdaayoy dhaxalka kaaga qad kaga qadaa ama xagga aabbaha kaa timaada ama xagga hooyaha ka timaada bilummi hooyo hadday hooye meeshii joogto ayeeyo wax dhexlaysaa ma jirto walajdaadu bilabi awow awowyaalna waxay ku dhacaanayana aabo hadduu aabihii meydku joogo awowgii soo dhexal tegi maayo waxaanay qaaciida ay tahay man adlaa ila almayiti biwaasidatin xujiba biwujuudiha qofku haddii meydka uu cid ugu soo dhowaado oo waasidadaa u keentay hadday joogto qofkii dhexalkii waa ka qadaya oo masalan dee ayeeye maxaa meydka u keenaysa hooyada awow maxaa dhaxalka u keenaya aabbaha ayuu maydkan usoo marayaa markaa kii uu marayay hadduu joogo dhaxalkii uu ka qadayaa masalan odaybaa dhintay oo waxaa joogay inankiisii inanuu sii dhalay oo awow yahayna wuu joogaa inaan wiilkaasi markaa iman maayo bacdamaaba mid uu dhalay uu joogo waayo kii ugu dhowaanayay maydka ayaa jooga markaa wuxuu sheekhu leeyahay ayayoo dhammi hooye ayay ku dhacday dhaxalka ka qada awowyaaloo dhammina aabbo waxaa un khilaafsan un waladul walaalka xagga hooye waataynu soo tilmaamaynay isagu meydka hooyada ayuu ugu soo dhawaadaa iyadoo joogtana uula dhaxlaa wayasqudu waladul um waladka xagga hooyo waa walaalka xagga hooyo wuxuu ku dhacaa maca arbacatin afar ayuu la dhacaa oo hadday afar yimaadaan walaal xagga hooye dhaxal ma helo alwalad ilma u meydku dhalay walad inankii meydku ilma u sii dhalay walabi waljad aabba iyo awow waladul um waxaa looga jeedaa walaalkii ay meydka xagga hooye ka walaalahaayeen walaalka ay meydka xagga hooye ka walaala yihiin haddii ay afar joogaan bimacnaa afartuna inay joogaan maahay afar mid ka midi haddii uu joogo dhaxalkaa waxba kuma leh alwalad ilmo uu meydku dhalay ama ha labaado ama ha dhadigaada ilmahaasi haddii uu meydku ilmo ka tegey inan iyo inan midku doonaba ha ahadee walaal xagga hooye dhaxal ma helo wa waladulibni inanka maydku ilmo uu sii dhalay ama ha labaada ama ha dhadigaada eh haddii uu joogana walaal xagga hooye isan dhaxal waxba kama helo walabi waljad hadduu meeshaa aabba joogo walaal xagga hooye dhaxal ma laha haddii awo uu joogo walaal xagga hooye isan dhaxal ma laha oo afartaa mid ka mid a ah haddii la helo walaalka xagga hooye dhaxalka uu ka qadaya wayasqudu waladu alabi waalummi weladkii xagga iyo xagga aabba ay maydka ka walaalahayeenna wuxuu ku dhacaya maca alaaatin saddex ayuu isna la jirkooda dhacaa alibni inanu maydku dhalay wa ibnulibni iyo inan uu maydku inankiisi dhalay walabi iyo aabo waxau sheekhu leeyahay weladulabi walum wuxuu uga jeedaa akhii shaqiiqaha walaalkii maydka ay xagga iyo xagga aabba ka walaalahaayeen isna wuxuu ku xijaabmaayuu dhaxalka kaga qadaa saddex saddex haddii la helo ayuu dhaxalka ka qadayaa isna kow inanu meydku dhalay haddii uu ninkaa dhintay ama qofkaa dhimatay ay inan ka tagto walaal meeshaa ma imanayo walaal ma imanayo wa ibnulibni maydkan dhintay inankiisii inanuu sii dhalay inanuu sii dhalayna hadduu joogo walaal ma imanayo inanuu awowu yahay oo inankiisii u dhalay taa macnaheedu waxa weye inantii markaa uu la dhexlayaa inantii awowgaa inankiisu dhalay wuu la dhexlaya laakiin inanu awowyo inankiisu dhalay hadduu joogo walaal xaggoo iyo xagga aabba ma imanayo walabi aabba ayaa isaguna ka midoo hadduu aabba joogo walaal xagga hooye xagga aabba ma imanayo wayasqudu waladu lab waxa uu ku dhacayaa waladkii xagga akhii xagga aabbo bihaa ulaayi alaaa saddexdaa iyo wabilakhi walaal min alabi waalum xagga aabbe iyo xagga hooyaba ka ahaaday waxau sheekhu leeyahay kaasi wuxuu walaalkii xagga hooye xagga aabba meydka ay ka walaalahaayeen walaalka ay meydka xagga aabbe ka walaalayihiin waxa xijaaba oo dhexalka iska hortaaga saddexdaa aynu soo sheegnay ee ah inanku maydku dhalay iyo inankiisu inanku sii dhalay iyo aabbaha saddexdaa iyo wa bilakhi min alabi walum walaal xagga hooye xagga aabba meydka ay ka walaalayihiin taa macnaheedu waxa weeye haddii maydka nin ay isku bah yihiin uu jiro isku bahna waxaan uga jeednaa aabbiyo hooyaba ay wadaagaan hadduu jiro walaal aabba iman maayo walaal aabbo ma imanayo lakiin walaalka xagga hooya wuu imanaya ee walaal xagga aabba ayuun baan imanay waayo xajbigii intaasayuu sheekhu inooga baxay wuxuu idhi haddaba waa arbacatun afar yucasibuuna waxay casabeeyaanay la dhaxlaan akhawaatihim walaaladood walaalahoodii laba weela laxa alibnu inankii u meydku dhalay wa ibnu libni iyo inanku meydku dhalay inanku sii dhalay walahu min alabi walum walaalkii xagga aabiyo xagga hooyo walahu min alab iyo walaalkii xagga aabbo waxau sheekhu leeyahay afar waxay la dhaxlaan soo casabeeyaan walaalahooda dhadig afar shaksi markay dhaxalka wax ku yeelanayaan hablihii la dhashayna way soo kaxaystaan alibnu waxaa ka mida ah inanka umaydku dhalay yuusiikum low fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn ilahay baa yidhi alla wuxuu idin dardaarmaya carruurtiina wuxuu leeyahay kallabi laba dhadig qaataan ayuu kallabi yeelanayaa markaa masalan mayd baa dhintay wuxuu ka tegey inan iyo inanu dhalay inankaa iyo inantaasi dhaxalka way wada qaadanayaanoo inankina labanlaab u qaaday inantina laab saddex inta loo qaybiyo wa ibnu libni inanka maydku dhalay inankuu sii dhalayna isna walaashii wuu casabeeyaa oo masalan mayd baa dhinto wuxuu ka tegey inan iyo inan uu awow yahay oo inankiisa u dhalay inantaasi casabay noqonaysaayoo dhaxalka way la qaybsanaysaa dhaxalka way la qaybsanaysaayoo isna wuxuu qaadanaya saddex inta loo laba qori ayna qori bay qaadanaysaa walakhu min alabi walum walaalka xagga hooye xagga aabbo isaguna walaashii wuu soo casabeeyaa oo hadduu uu ka tago inaanay xagga aabbiye xagga hooyaba ka walaaliyiin iyo inaanay xagga hooye xagga aababa ka walaaliyiin dhaxalkii way wada yeelanayaan oo inankina laba qori yeelan inantina qori walaqu min alab walaalka xagga aabbana waa la mid oo hadduu maydnintuu ka tago inan iyo inaanay xagga aabba ka walaaliyihiin dhaxalkii way wada qaadanayaan oo inankeena laba qori qaadanayan inantina qori shantaasi dhaxa walaalahood way soo casabeeyeen waana markaynu casabada ka hadli waa kuwaynuna caasibun bikayrihi hablahaasi waxay noqonayaan caasibun bikayrihi hayr bay casabo ku noqdeen wa arbacatun afarna yarisuuna waxay dhexlaan duuna akhawaatihim walaalahooda dhadig way ka yimaadaan wahum iyagu alacmaamu waa adeerada wa banulacmaami iyo ilmo adeerada wa banulakhi iyo walaalku inamadiisa wa casabaatu lmawlaa iyo sayidka qaraabadiisa almuctiqee uu xoreeyey waxau sheekhu leeyahay halkaa afar hablahooda ay la dhexlayeen so inoomuu soo tilmaamin halkana wuxuu inoo sheegayaa afar ayaga uni dhexlaya laakiin hablahay ulalaha in ay ka hadhayaan waa maxay wahum acmam waa adeerada adeeradu marka masalan cid ka xigta la waayo qofkaa marka cid kaloo dhaxalkiisala la waayo adeer mooyaane adeerka ayuunbaa dhaxalka yeelanaya iddadu soo geli mayso wa banu acmaam wiilashii ay adeeradu dhaleen ee ay ilmaadeerka meydka hayeen mayd ba dhintoo ilmaadeeradii mooy cid kale ma joogto markaa ilmaadeerada kuwa labunbaa dhaxalka qaadanay mooy kuwa habluhu ma dhaxalka ma soo gelayaan wa banulakh walaalka wiilashiisu inamadii meydku adeerka u ahaye walaalkii uu dhalay haddii masalan uu nin dhinto oo uu ka tago caruur uu adeeru yahay oo walaalkii dhalay kuwa lab ayuunbaa dhaxalka yeelanayaa markaa waxaanay adeerada iyo ilmaadeerada iyo banul ikhwa walaalaha inamadooda ay u dhaxleen waxa weeye waa casaba iyagu yani waxaa la dhaha casabo laakiin walaalahood ama edooyinkii iyo hablihii ilmaadeerkii iyo hablihii adeerka loo ayaga dawil arxaam baa la yidhaha xagga dhaxalka marka la joogo dawil arxaam baa la yidhahdaa oo markaa iyagu way ka dambeeyaan wa casabaatu lmawla almuctaq sayidka wuu xoreeyey isagana qaraabooyinkiisu masalan nin baa dhintay oo cid baxasho waa la waayo addoon bu ahaa baa la xoreeyey kii xoreeye baa la waayey kii xoreeye marka la waayo casabadiisi kaa qaraabadiisi baa imanaysaa qaraabadaasi kuwa labun bay noqonaysaa kuwa dhadig soo raaci maayaan wey macnaheedu halkaa wuxuu inooga baxay sheekhu dhaxalkii isaga oo inoo soo gaabiyey marka haddii inta aada dhaxal ahaan ka fahanto oo intaa qofka uu xifdiyo u korka ka qabto dee reeraha waa dhaxal siin karaya wadeed buu noqonaya macnaha kutubta kalena waa usii fududaanaysaa faslun fi lwasiyati dardaarankii ayuu fasal yahay wasiyo waxa weeye waa wuxuu qofku ku tabarucayo dee markuu dhinto kadib markaa qofkaasi uu qaadanayo o siinayo ayaa la yidhaahdaa ilaahay baa markuu dhaxalka ka hadlayey mar kastaba markuu ilahay dhaxalka ka hadlayay ayaa wuxuu uhi min bacdi wasiyatin yuusiina biha ow dayn min bacdi wasiyatin min bacdi wasiyatin yuusaa biha ow dayn mar kastaba waxay ka dambaynaysaa intii la bixiyey dardaaran iyo dayn wixii lagu lahaa ayaa dhaxalkaana la samaynaya oo waxaa la yidhi tarikada qofku marka uu dhinto hantidaa uu ka tegey waxa ku xidhma shan xaq baa ku xidhma waayahay ka ugu horreeya waxa weeye ma yatacallaq bicayni ilmaali maalka ayuu cayntiisa ku xidhmayaa ka zakaa dee afartan neef bay ahaayeenoo sanadkiina waa usoo soo wareegay ninkiina waa go-ay afartan neef adhay ahaayeen marka horta waa in intaan wax kale la qaba neefka sekadaa horta laga qabtaa waxa labaad ee ku xidhan waxa weeye tajhiizu lmeyit meydka tabaabulshayntiisii meydka in la tabaabulsheeyo oo kafantii loo doono haddii xabaala lacag lagu qodo lacagtii lagu qodayo haddii dee markaa wax la cabiyo wax la cuno loo baahanye meeshaasoo dadku ay ku qodayaan waxyaalahaase ma anu tajhiis baa laydhaha waa qarashka ku baxa tabaabulshaynta aaska qofka ee kuma jirto dee in markaa kii ugu macaa la soo qabto awrkii weynaa kuruska lagu dhufto waxaas kuma jiraan adduyuunu lmursalatu lilaahi walilaaadamiyiin waxaa kaloo kusoo xigaya wixii dayme ahaa ee qofkan lagu lahaa ee ama alla ku lahaa ama aadami ku lahaa waxaasina waa daymo mursalee baa la yidhaahdaa oon iyadoo caynta tarikada ku xidhnayn taana waa la bixinayaa nafsu lmuumini mucallaqatun bidaynihi qofka muuminka nafdiisa waxay ku xidhantahay dayntiisa xataa yuqdaa canhu inta laga gudayo oo meherka islaamuhu weliba uu ugu horeeyo ya meherka islaamtu ugu horeeyo waxaa islaamihii wada reebay odayaashii wada idleeyey waxa weeye dee reerka ayagaa ku xaqlo markii xaqoodii laga siin waayey ayaa odayaashii alla u dhameeyo islaan midhan uu reebe markaa danyaalkaas ayaa laga baxnay weliba waxay dhahdaan culimadu daynta sida loo adkeeyey in aaskaba laga horraysiiyo haddii daynta aaskaba laga horraysiin karo ayaa wanaagsan oo aan la godgelinin isagoo dhinaca la haysto ee isaga oo laga dhameeyey wixii loo haystay in godka iyo ilka la dhigo oo su-aashii ay u timaado waxaa kaloo markaa ku xigaya alwasaya waxa weeye waa dardaaranadii wixii uu dardaarmay ayaa iyadana la bixinayaa markaa dardaarankaasina dee laba qaybood buu noqonayaayoo isagaa sheikhu inoo sheegi doona in lauu dardaarmo qof ajnebi ah iyo inuu dardaarmo qof dhaxalka wax ku leh haddii cidda loo dardaarmay ay tahay cid ajnebi oon dhaxalka wax ku lahayn keliya waxa la fiiriyaa uun saddex meeloodoo meel maalkii ma tahay haddii wuxuu ka tegey saddex meeloodoo meel ay tahay cid ajnabina u dardarmay waa la siinaya haddii uu ka badiyo waxaa lagu joojinayaa calaa ijaazati alwarasa dadka dhexlayaa la odhanayaa war waalidkiina intaasuu dardaarmay xaqna wuxuu lahaa saddex meeloodoo meel oo way ka badantao intaasaa ku dheeraada miyaydun sii dayn mise waydun intaa joojin hadday dhaan waanu joojinaynaa bas intii saddex meeloodoo meel unbaa la siinaya inta kalena waxaa lagu celinaya dhaxalkii haddii qof dhaxalkan wax kula loo dardaarmo oo inan ka miduu sii yar jeclaa buu yidhi shaygaa hala siiyo islaam buu ayuu wax sii yar dardaarmo dhaxalkiina wy qofkii waxwaa ku leeyahay maxaa markaa la samaynayaa dadka intooda kalea la weydiinaya haddii dadka intooda kale ay ogolaadaan qofka waxaa gaarkee loo siiyey wuu soconayaa haddii kale haddii kaleo ay dadkaasi diidaan oo ay yidhaahdaan ma ogolin waa la joojinaya wixii inta laisku wadceliyo unba qof walba nasiibkiisii qorigiisii dhaxal laga siinaya waxaa markaa ku xigayaan waxa weeye waa waa waa waa irfiga waa dhaxalkii dhaxalkaana weliba in la dedejiyaa aada buu u wanaagsan yahay si qof walba wixiisi ay ugu xalaaloobaan si qof walba wixiisi ay ugu xalaaloobaan waayo wixii oo isku wada jiro oo la leeyahay qofka gaar ahaan isagu ugu takrifalaya waa qof waxaanu lahayn booli iyo xaaraan qofku u takrifalayo cunayo weeye mushkiladda kale jirta waxaa iminka iyaduna dalka ka jirta in la yidhaahdo magacii odaygaa la ilaalinaya ama magacii reer kalani sidaasay isugu jirayaan dabeetana dadkii masel waxaa laga inay guryo dundumay ama jagooyin inu layidhi xiisaha la isugu hayo qaar iska ladan yihin oo iska shaqaystaan qaarna baktiayaan aad bay u badan yihiin iyagoo qaar nafdu hayso oo baloodh yar hadday helaan ama daar yar hadday helaan dee iska iibsan lahaa oo jago yaro xun inta meelkaas inta kalena iska eradyan lahaa ayaa mid dhargaya isagoo odhanaya way isku jiraysaa ama aanu hansalba ka qaadayn dadkii taasina waxa weyan waa dulmi aada iyo laxaad u weyn weeyaan waxaa kaloo jirta ayana in mararka qaarkood la hayo hablaha ah, reero reeraha shisheeye udhaxeeya wax naga qaadin taasina way jirtaa iyadana oo dabeetana laisku dayo say nimankuna isugu soo hadhaan oo iyagu midba dhinacuun u fagto oo dabeetana hablaha cidlo la diro taasina way dhacdaa marka waxaa la yeelay waxaasoo dhan in laga baxa iyo wanaagsan qofku u dhimanaya siduu kii lahaa ee dhistayba u dhintay ayuu kana u dhimanaya marka qofku inaan dulmi ka raacin ayaa haboon waxaana wuxuu qofku siin wix ilaahay siiyey weeye waxa uu sheekhu leeyahay dardaarankii markaa waxaa rasuulku sala alla alay slam maa xaqu imri'in muslimin low shayin yuriidu an yuusiya fiihi baytu laylatayn ilaa wasiyatu maktuubatun cinda ma jiro qof muslima ah oo shay leh uu doonayo inuu dardaarmo oo dabeedna laba habeen ama saddex habeen baryaya ilaa hadday jirto oo qofkaasi wax uu dardaarmo uu leeyahay waa in dardaarankiisoo qorani uu ugu jiraa barkinta hoosteeda oo qofku aanu dardaaran la'aan aanu dhimanin qofka la hoojiyey ee khayr laga hoojiyey waxaa kaloo rasuulku yidhi waa qofka dardaaranka laga hoojiyo qofka wasiya la'aan ku dhintaana qofka dardaaran ku dhintaana wuxuu ku dhintay waddadii toosnayd waana loo dembi dhaafayaa buu qofkii kale waa qof dariiq iseegay marka arkaanta wasiyaduna waa muusi waa ka dardaarmaya muusaa lahu ka loo dardaarmayo muusa aabihii shayga la dardaarmayo iyo siiqadii afartaa watajuuzu lwasiyatu shayga dardaaranka la wuxuu ku banaayay bilmacluumi shay macluum oo la yaqaano walmajhuuli iyo shay majhuulah walmawjuudi shay jooga walmacduumi iyo shay aan joogin wuxuu sheekhu leeyahy wasiyadu waxay ku bannaantay shay macluuma oo la yaqaano shaygana majhuul shay aan laga jaahil yahay masalan maalkaygii maqnaa ama shaygayga caynkaasaa baan u dardaran dee waa shay laga jaahil yahay way ku ansaxaysaa dardaaranku walmawjuudi walmacduum wax mawjuud ahoo shayganaan qofka u dardaarmi waa bannaantay wax macduumana waa bannaantahay in loo dardaarmaayo masalan uu yidhaahdo beertaydaas midhaheeda sanadkaa ninkaasaan u dardaarmi iminka ma joogaan laakiin waa wax iman doona dardaaranka way ku bannaan tahay wahiya min athuluth haddaba dardaaranka waxaa laga bixinayaa thuluth markii daynta la bixiyo ayaa uluk maalkiisiinbaa saddex loo qaybinayaayo hadday meel noqoto dardaaranku waa la bixinaya wahiya min auluk waa caynkaa maxaa yeele rasuulku sala allahu alay slam wuxuu yidhi markuu soo booqday saxaabigii sacd ibnu abi lwaqaas sanadkii ayaa wuxuu ihi caamulfatxi uu rasuulku ma furtay ayaan xanuunsaday buuli dabeetana rasuulka ayaa soo booqday waxaan ya rasuul allah nin xoolo badan le baanahay inan keliyana waan leeyahay maalkayga dhammaantiiba wada dardaarmaa wuxuu hi maya wuxuu rasuul aan saddex meelood laba dardaarmo wuxuu hi maya wuxuu hi haddaba ka waran haddaan dardaarmo kala badh wuxuu yidhi maya haddaba ka waran saddex meeloodoo meel haddaan dardaarmo buui markaasaa rasuulku yihi aulu aulusu kaiir saddex meeloodkaasi waa badan yahay dardaaran buui inaad ka tagto dadka ku dhaxlaya ayaga oo aqniye ah oo waxayse ayaa kaga khayr badan inaad ka tagto ayagoo baahanoo dadka gacmaha hoos dhiganaya inuu qofku de isilaawona maaha oo yacni dadka qaar baa boqolaal guri kule oo aan ilaahay waafajinin inay guri yaroo keliya ka waqfadaan waxa uga hadhaya un isbiirtoole iyo dad noloshii ku lumiyey oo dabeetana wixii baabinaya uga hadhaya markaa qofku waa inuu dadku ka tegayana eegaa dee godku gelayana waxaa raacayo waa inuu eegaa oo wuxuu baxsaday hor ilaahay u baxsada ama u waqfada ka raacaye fain zaada haddaba hadduu ka kordhiyo saddex meelood oo meel ayuu ka kordhiyey waqifa waxaa la joojinaya calaa ijaazati alwaraa dadka dhaxlaya banayntoodaa lagu joojinaya dadka dhaxlayaa la odhanayaa waar saddex meeloodoo meel buu aabihiin xaqu lahaa maalan wuu ka badiyo dee saddex meeloodoo labu dardaarmay miyaa ogoshin mise ma ogolidin hadday yidhaahdaan ma ogolin saddex meeloodoo meel waxa noqdun baa la bixinaya hadday ogolaadaanna waa la sii daynaya waana dadkii dee qaangaarhkaa waaweynaa hadday qaar ogolaadaan qaar diidaanna waxoodii inta la qaybiyo ayuunbaa kaa ogolaaday intiisa laga jaraya kuwa qangaan qaangaadhina waa lala sugayaa walaa tajuuzu lwasiyatu ma banaano dardaaran liwaariin mid dhaxalka wax kule in loo dardaarmo ilaa an yujiizaha baaqi lwaraa dadka kale dhaxalka kule inay baneeyaan mooyaane qof dhaxalka wax kule in loo dardaarmaa ma banaana ilaa an yujiiza baaqi lwaraa dadka kale dhaxalka kule inay baneeyaan mooyaane hadday diidaan oo yidhaahdaan ma ogolin waxa uu qofkaa loo dardaarmay ma soconaysay wixii wadash waa la wada dhaxalsay qof waliba saamigiisu ka qaadanaya hadday laakiin ogolaadana idhaan waanu ogolahay waa la socodsiinaya hadday qaar ogolaadaan intaa odaasun baa laga jaraya kuwa diidayna waa laga goynaya wa tasixu lwasiyatu dardaaranku wuxuu ka ansaxayaa min kulli baaliqin caaqilin mid kasta oo qaangaadho caqli leh likulli mutamalikin waxaana loo dardaarmayaa mid kastaoo wax milkin karaa iyo wa fii sabiili اllaahi tacaala ilaahay jidkiisa waxau sheekhu leeyahay shayga wasiyada la yidhaha ama dardaaranku cidda uu ka ansaxee muusi noqota waxa weeye cid kastoo qaangaadho caqli leh cid kasta oo qaangaadho caqli leh macnaha qofku haddaanu qaangaadh ahayn ama haddaanu caqli ahayn u waalan yahay dardaaran ka ansixi maayo waa inuu xor yahay waa inuu mukhtaar iyo qofku doortay oon la qasbin likulli mutamalikin waxaana loo dardaarmaye muusa lahu ah cid kasta oo wax milkin karta oo wax yeelan karta ama mid yar haada ama mid weyn mid dhamaystiran mid waalan xataa uurkii yani waxaan u dardaarmay gabadhaas ilmaha ay caloosha ku sido waa la odhan karaa kulli mutawalli wa fii sabiili illaahi tacaala ilaahay jidkiisana waa loo dardaarmi karaayoo ilaahay dartii baan waxaa in loo bixiyo ayaan u dardaarmay marka ilaahay jidkiisaasoo dee jihaadka waa lagu bixin karaa masaajidda iyo meelaha markaa khayrkana waa lagu bixin karaa meel macsiyaa ayuun baan la ogolayn wa tasixu lwasiyatu shayga isaaga la ydhaha wuu ansaxayaa ilaa man mid ayuu ku ansaxayaa ijtamacad fiihi ay ku kulantay khamsu xisaani shan xaalad alislaamu waa islaamnimo walbuluuqu qaangaar walcaqlu caqli walxoriyatu xornimo walamaana iyo amaano halkan waxaa la yidhahdaa iisaa ka hore wasiya ayay ahayd kana iisaa baa la yidhahdaa marka waxay ku kala duwan yihiin masalan kaa hore qofka waxa loo dardaarmayey shay dheef oo isaga la siinayey kana isaa baa la yidhaahdaayo waa qofkii oo hawl iyo xil loo dardaarmayo la saarayo masalan dee hadduu carruur yar ka tegay hebel qofku u dardaarmayo odhaya hebelow carruurta aadaan kugu oga hadduu qofku wadeecooyin iyo alaabooyin hayo wuxuuha hebelow cidintooda aadaan kugu oga hebelow daymihii laygulahaa inaad bixiso aadaan kugu ogahay waa qof uu hawl iyo arrimihiisa isaga dabadii inuu u qabto uu dardaarmayo markaa haddaba qofka noocaas ah ee isagaa loo samaynayo ee arrimaha lagaga tegayo waxay ku ansaxaysaa qofkay shan arrimood ku kulmay alislaam gaal isaga arrimahayga ogow qof islaam inuu idhaa aniga dabaday ma banaano walbuluuq qaangaad iyo walcaqlu ayaa la shardiyaa dee kii aan qaangaadhin iyo kii wala iyagaa laga mas uuliya mas-uuliyad looma dhiibi karo oo lama odhan karo dadka waalan iyo carruurtayda si ayagiiba carruur iyo dad waalan waalxuriyatu waalamaana waxaa kaloo shariicu qofkaasi xor yahay inuu xor yahay ayaa la shardiyaa ee addoonkiisana ma bannaano waalamaanatu amaano ayaa la shardiyaa qofkay waa inuu aamin yahay haddii la leeyahay wadacooyinkii wixii layidhi iba celi arrimaha carruurta eeg daymaha iga bixi haddii le qofkii aanu aamin dee ma banaana markaa qof aaminahoo hawshaa ka soo bixi kara weynuu yahay waxau sheekhu ka tegey laba arrimood ayuu ka tegey ka koobaad waxa weeye alihtidaa ila tasaruf qofkani waa inuu ku hanuunayo tasarufkan iyo shaygan loo dardaarmay waa inuu ku hanuunayaa markaa qof safiiha oo isaga taladiisiba ay ka lunsan tahay loo dardaarmi maayo waxaa kaloo isna shardiya cadamu cadaawatin minhu lilmawlaa calayh waa inaan wax cadaawadiiyo colaadii aanay dhex hoolin dee ciddan mas-uulka looga dhigayana waa inaan wax colaadii dhex hoolin markaa haddii ay qofkii qofay colaad iyo imtixaan uu dhex yaallo uu yahay dee ma ansaxayo waayo meeshii waxba ka fuli maayana dee colaadii iyo hirdan baa ka bilaabmaya marka waa inaan wax colaadii aanay udhexaynin markaa labada baab waa in sidaa loo kala fahma ka horena waa wasiya oo waa qofkaa waxa dheeftaa loo dardaarmayo kan dambana isaabaa la yidhaahdaa oo waxa weeye waa qofkaa hawsha lagaga tegaye lagu ogaanayo wallahu aclam b min alaxkaami wاlqadaaya halkan waxau sheeku inooga hadlayaa guurkii iyo bal wixii ku xidhnaa ama la xidhiidhayey ee xugunyaal iyo arrim ahaa intii shacaa'irtii wuu inooga soo baxay iibkii iyo mucaamalaadkii wixii ku saabsanaa wuu inooga soo baxay dhaxalkii sheekh waa inooga soo baxay halkan imarkaa guurka iyo bal axkaamtiisii ayuu inooga hadlayaa sida salaada loo baahan yahay qofku inuu u barto shuruuddeeda iyo arkaanteeda iyo waxa buriyey iyo arrimaheeda oo dhan ayaa loo baahan yahay hadduu bayc mushtaraynaya inuu bayc mushtarkii u barto haddii uu guursanayo xaasaysanayo reeryeelanayo inuu bal wixii ku xidhnaa guurkiisa iyo qoyskiisa u ogaado marka guurku asalkiisa nikaax marka laga hadlayo waxaa la yidhaahdaa addamu waaljamcu waa wax laysu ururiyey oo laysu geeyey baa la yidhahdaa luqa ahaan waa xagga luqada carbeed tanaakaxat ilashhdaaru bimacnaa waa isu dumantay ama waa isu tagtay sharci ahaan marka laga hadlayo waxa weeye waa caqdi iyo gulud iyo heshiis la gelayo oo keenaya laba ruux inay isu xalaaloobaan laba ruux oo ajnebi kale ahaa inay isu xalaaloobaan oo ay hu isu noqdaan mid waliba ka kale hugiisa uu noqdo ayaa nikaaxa la yidhaahdaa markaa nikaaxa alla ayaa ina faray fankixuu maa taaba lakum min annisaa ilaahay baa yidhi guursada waxa idiin wanaagsanaada dumarka xaggooda waxaa kaloo ilaahay yidhi waankixu layaama minkum wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum u guuriya baa ilaahay yidhi kuwa aan xaaska lahayn rag iyo dumar midkay doonaanba ha ahaadee idinka idinka mida u guuriya kuwa wanaagsan ee addoommadiinna ka mida iyo addoommihiinnana u guuriya ilaahay wuxu uhi in yakuunuu fuqaraa hadday yihiin qaar aan waxba haysan yuqnihim allahu min fadlih ilaahay ayaa fadligiisa ka qani yeeli doona ilaahayna ka waasicaahee fadligiisu uu waasica yahay weeye caliimka ahee wax walba og rasuulkiisa maxamedina sala allahu calay wasalam waa uu ina faray oo isagoo dhallinyaradii la hadlaya waxau yidhi yaa macshara ashabaabi minkum albaa'a qofka kara kharashkii guurka qofka kara man istidaaca minkum albaa'a qofka guurka qarashkiisii kara ama bimacnaa qofka galma awoodayee dee ku awoodayo inuu qarashkii iyo hawshiisii uu helay falyatasawaj ha guursada baa rasuulku sala allahu alay slam uu yihi fa innahu aqadu lilbasari wa axsanu lilfarj guurkaas ayaa qofka araggiisana u laabaya oo qofkii inuu meelaha u hanqal taagu dumarrada eegeego yacnii guurkii ayay iska hortaagaya waxsanu lilfarji isaga iyo farjigiisana dhowrayo oo ka dhowrayo ka ilaalinaya xaaraantii qofkii kari waayaana ee qarash waayaana fa calayhi bisoom soom ayaa guudkiisa aaday buuhi soomkaas ayaa shahwadii ka yaraynaya oo dhufaan u noqonaya waxaa kaloo rasuulku sala allahu alay slam yihi halaathun xaqun cala allahi caanatuhum saddex ilaahay ayay xaq u tahay inuu kaalmeeya qof addoona ah oo masalan ninkii lahaa uu yidhi haddii aad waxoogayga maalkaa keento xor baa tay ilaahay buu kaalmaynaya wanaakixa aladii yuriidu an yastacifa iyo qof guursaday oo doonaya inuu dhowrsoonaado oo guurkaa dhowrsooni iyo inuu xaaraan kaga badbaado u guursanaya waalmujaahid fii sabiili illah iyo qofka ilaahay dartii u guursanaya waxa qofka mujaahidka fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa yacni u dagaalamaya marka waxaynu tilmaannay bal guurka tacriifkiisa ameeri bixintiisa luq ahaan iyo sharci ahaanba waxaa kalooynu tilmaanay bal asalkiisa iyo sida laynoo amray waxaynu markaa tilmaamaynaa bal xukunkiisu waxa uu yahay xukunkiisa waxaa la yidhahdaa guurka tajri calayhi alaxkaamu alkhamsa waxaa la yidhaha axkaamta shanta ah ayaa marta axkaamta shantiina waxa weeye waajib iyo sunne iyo xaraam iyo karaahiyo iyo ibaaxa shantaasiba way soo maraan waayahay mar wuxuu noqonayaa guurku waajib ayuu noqonayaa oo masalan qofkii hadduu nafdiisa zine uga baqdo dee waxna iska haysto dariiq kale ama waddo kale oo zinada iyo xumaanta uu kaga joogsan karayaana aanay jirin inuu markaa dee guur uu sameeyo oo waxaa samaysta mooyaane qofkaasi mar haddii macsiyadaa iyo xumaantaa guur mooye wax kale uu kaga joogsanaya aanay jirin isla markaa wixii uu ku guursan laha uu ku xaasaysan lahaana uu haysto kaa fii xaqihi waxaa la odhanayaa guurku waa waajib mid ayuu xaaraan ka yahayoo qofku xuquuqdii sawjiyada ama xaasnimada hadday tahay mid furaash iyo hadday tahay mid kale haddii aanu qofku ka soo baxaynin ee uu og yahay inaanu ka soo baxaynin taasna xaaraan bay ka noqonaysaa inuu guursadaa qof isaga mustaxab ayay isaga noqonaysaa mid sunno ayay isaga noqonaysaayo masalan qofkii dee isaga baahnaa guurkii ee xaaska iyo reerka isaga baahnaa ee qarashkiisana iska helayey hadday meher tahay iyo hadday aradbeel tahay iyo haddii hawlihii kale raacyiba ay tahay qofku haddii uu helayo guurkii iyo na uu isaga baahan yahay kaana mustaxab ayay u oo mid loo suneeyey bay noqonaysaa masalan qofkii haddii aanu qarashkiina aanu haynin isla markaa mushtaaqna aanu ahaynoo baahi ama shahwo badan oo sii haysaana aanay jirin iska karaahiyo ayay u noqonaysaa intaa wixii aan ahayn afartaa aynu sheegnay wixii aan ahayn guurku waxa u noqonayaa mubaax buu u noqonaya mid u bannaan oo ay isku mid yihiin labadiisa dhinacba guurka arkaantiisa iyo shuruudda uu leeyahay oo aynu ka tilmaami doonno afartaneeyo shardi iyo arkaantiisa oo shana waxaynu ku tilmaami doonnaa insha allahu tacaala fasalkaa dambe ee arkaanta guurka uu kaga hadlayo ayaynu bal arkaantu intay yihiin iyo aynu kaga hadli doonaa bal shuruud waxa uu leeyahay oo culimmada qaarkood ay konton ba gaadhsiiyeen guurka marka laga hadlayo qofku marka uu wax guursanayo waxaa la yidhi waxa wanaagsan inuu inan yaroo bikaaraahon loogu horraynin inuu guursado maxaa yeelay rasuulku sala allahu alay wasalam nin guursaday ayaa wuxuu ku yidhi maxaad guursatay gabadh carmala ayaan guursaday buu yidhi dabeedna wuxuu ku yidhi oo maad inan yarba iska guursatid buu yidhi wuxuu ihi rasuul allah oo aabbahay ayaa dhintay jaabir ibnu cabdillaahi buu ahaa dabeedna wuxuu ka tegey sagaal hablood ama toddobaba waa la yidhi dee islaam weynoo soo waayeeshay oo gaadiiday oo kuwaa maamusho oo dhaqaalaysa ayaan u guursaday buuhi haddaan innan yaru keeno dee ka midun bay noqonaysaa waa laysku hirgisayaa buuhi dabeetana rasuulku waa u duceeyey caadna arrintiisa waa ugu qoslay waxaa kaloo laga maarmaana ruuxa dumar ee la guursanayaa inay mid diin leh inay tahay ruux diin leh waa inay tahay oo ilaahay ka baqanaysa oo xuquuqdiisii gudatay haddii xaqii ilaahay ku lahaaba ay gudan weydo dee mid aadmi ku leeyahay mid ama adigu aad ku leedahay ama carruurtu ay ku leedahayna siday u gudataa way adag tahay rasuulkuna sala allahu alay slm wuxu uhi tunkaxu lmar'atu liarbacin ruuxa dumara waxaa lagu guursadaa afar arrimood limaaliha walixasabiha walijamaaliha walidiiniha waxaa lagu guursadaa maalay leedahay dee ragga qaarkood waa u guursadaayo waxoogaagaa yaray haysatuu u galaa midna wuxuu u galaa lixasabiha oo markaa dee waa ku yar tiirsadaayo reer yar adag iyo reer magac lahiyo waxbay ka dhalatayo markaa waa ku yar tiirsadaa walijamaaliha quruxdeedana qaar baa isaga dabagala oo aan wax kalaba weegine wejigeedaasun dabagala walidiiniha diinteedana waa loo guursadaayo ruuxaa dumari ruux diin leh oo alla ka cabsi leh oo akhlaaq wanaagsan weeye fadfaa bidaati diin tarbad yadaag markaa rasuulku wuxuu yidhi war adigu qof iyo waan la talinaya waxaad ku guulaysataa taa diinta leh waad hodmi doontaaye taa ku guulaysa buu yidhi waxaa kaloo laga maarmaan ah oo iyaduna fiican dee inay ruuxaa dumari waduudan waluuda inay tahay ruux dumar ah oo ninkeeda jecel oo dee dad wanaagsan ka soo jeeda oo waluudahoo dhalmo badan rasuulku sala la alay slm wuxuu idhi tazawaju lwaluud alwaduud fa innii mukaasirun bikum lumama yowma alqiyaama war waxaad guursataan dumarkaa raggooda jecel ee dhalmada badan anugu maalinta qiyaamaha dee ambiyada kalaan ugu faanaya ummad fara badan baan doonayaaye ummad fara badan baan doonayaa oon maalinta qiyaamaha ku faane e u dhalayso oo weliba dhalmo badan guursada ayuu yidhi halkaasi waxay ka hor imanaysaa maanta hay-adaha iyo waxa caalamka ka socda ee la leeyahay waxa kala badanaya wixii soo baxayey iyo cadadkii sukaanta dadka ayaa kala badanaya markaa faqri baa dhacaya wax la cunaa la waayaya gaajaa imanaysaa si aanay taasi u imanin oo dadku waxay cunaan aanay u kala waayin waa in dhalmadii la yareeyaa oo reerkii weliba saddex iyo laba uu ka dhigtaa ayay yidhaahdeen taasina maaha mid diinteenna waafaqsan rasuulku sala alla alay slm waa kaale mid dhalmo badan weliba mid dhalaysa una gurisha midba miday ka dhalmada badan tahay doonta ayuu yihi maalinta qiyaama waan idinku badsanayaaye xagga risiqana qof waloo ilaahay abuurayba isaga risiqiisana u qoray qoladii carabta ahaydee hablaha layn jiray ee odhan jiray sidee baanu waxaan dee waxba taraynin oo aan bulshooyin dee dagaalamay ahaayeen oo aan dagaal nooga qaybgelaynin oon xoolana noo soo dhicinaynin sidee baanu dee wuxu siinaa ee dabeedna xabaalnololin jiray ilaahay waa ka walaa taqtuluu awlaadakum war carruurtiinna halayninna baa ilahi khashyatan milaaq idinkoo faqri ka baqanaya naxnu narsuqukum wa iyaahum idinkiiyo iyagaba annagaa arsaaqi doonee ubadkiinna iska daaye markaa ruuxa dee waxaa lagu garanayaa masalan dhalmadeeda waxaa lagu garanayaa dee kollay qof horta caafimaad qabta waa inay tahay taaniyan dee qof da'dii dhalmada aan dhaafin waa inay tahay haddii ay da-dii dhalmadaba o tahay oo da-dii dhalmadaba dhaaftay dee taa lafdeeda la odhan maayo waa welidu waa mid dhalaysa la odhan maayo midda labaad waxaa kaloo dee xagga bal reerkooda iyo ayaa iyadana laga eegaya ruuxu dee markaas iyana qaangaadhahoo waa inay tahay caqli leh xishood iyo markaa caqli dhammaystiranna leh waxaa kaloo laga maarmaanaya inaanay qaraabo sii dhow aanay ahayn qaraabo sii dhow waa inaanay ahayn waayo had iyo goor markay dee qaraabo dhow tahay waxaa dhici karta dee in isqabad iyo muran yimaado dabeetana dadkii is ahaa ay ku kala tagaan isqabadka labadaa ruuxoy ku colaatamaan halka reerihii kala fogaa marka ay kala guursadaan ay isku soo dhowaanayaan way isku soo dhowaanayaan oo way isku xidhmayaan oo gobolladii bay isku xidhmay oo qabaylkii bay isku xidhmayeen markay kala guursadaan haddii dee laa samax allah ay labadii ruux ay kalaba tagaan ama isku xumaadaanna dee markooda horaabay kala durugsanaayeenoo wax colaadoo ka dhex abuurmaysaana ma jirto taasi waxa weeye waxyaalaha loo baahan yahay ruuxa dumara ay wanaagsan tahay in laga helo masalan waxyaalaha dee ninka lafdiisa loo baahan yahay in laga helo waxaa ka mid a de waa inuu qof diin dabeecad le waa inuu yahay rasuulku sala allah alay slm wuxuu idaa ja'akum minman tardawna diinahu wa khuluqahu fankixuuhu wailaa tafcaluhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir hadduu idiin yimaado isagoo inan idinka doonaya midaadiintiisa iyo dabeecaddiisaba ka raalli tihiin u guuriya baa rasuulku yidhi ninkaa mar hadduu diintiisana uu ku toosan yahay akhlaaqdiisa iyo dabeecaddiisuna ay wanaagsan tahay u guuriya haddii aad samayn weydaan sidaa fitno ayaa dhulka iyo fasaad weyn baa ka dhacaya oo waayo marka guurkii la adkeeyo ee layshortaago dee dadkii ma joogsanayaan waxaan ilaahay baa ku abuuree baabkii markaa fasaadkiiyo xumaanta ayaa badanayoo dadka ay u leexanayaan hadda iyo gooraalana ummad kasta oo guurku u dhexdooda ku adkaado oo carqalado fara badan iyo waxyaalo fara badan lagu daadiyo waddadiisa inxiraafka iyo fasaadka iyo zinada iyo xumaanta ayaa ku faafta bulsho kasta iyo bee-a kasta oo guurka la sahlo oo la fudaydiyaana zinada iyo dhaqan xumada ayaa iyagana ka yaraataa marka waxaa qofka loo egaya waxa weeye waa diin iyo dabeeco weeye diin iyo dabeecada ayaa loo egaya haddii uu qofku labadaa ka wanaagsan waa loo guurinaya haddii markaa weligii uu wax kala milicsado oo masalan uu adduunye iyo balwaaya iyo wax kale isweydiiyo macnaheedu waxay noqonaysaa qofkaasi faasiq buu noqonaya weligaasi dabeetna wilaayadiisi halkaasay ku dhacaysaa markuu diido qaadiga bilaadka markaa u qaadiga ayaa halkaa ruuxaa dumara u guurinaya isagiina halkaasay wilaayadiisii ay ku dhacaysaa taasina waxa weeye waxyaalaha loo baahan yahay ninka iyo gabadhaba in laga helo waxaana laga maarmaan ah yacnii dadka awliyadahe ilaahay uu hablaa siiyey inay hablahooda in badan ay u meel dayaan ayaa habboon maxaa ilaa rasuulku sala allahu alay slam ama culimada qaarkoodba qaarna way rafciyeen culimada qaarkoodna waxay ku tilmaameen hadal iska culimmadu xasanulbasri yaa ilahaayanu ka mid ahaye guurku waa addoonnimo marka ha eego qofku inantiisa kariimadiisa iyo cidda uu addoonka uga dhigayo waa inuu eegaa oo aanu shilimo yar iyo waa xaaji dabad ka yimi iyo xooluu leeyahay waa inaan loo eeginayn waa in loo eegaa yacni dhaqankiisa iyo diintiisa annikaaxu guurku mustaxabbun waa la sunneeyey liman yaxtaaju ilayhi cidda u baahan ayaa loo sunneeyey waxau sheekhu leeyahay guurku inuu macnaa qofku guursaa waa mustaxaba waa mid loo sunneeyey waxaana loo sunaynayaa ciddaa dee u baahan ee sidaa aynu tilmaanay dee helaysa wixii qarash ahaaye meherkii islaanta iyo dee radbeelkeedii iyo nafaqadii maalinta iyo habeenkaa wixii la cuni lahaa iyo dee qofka helaya ayaa loo sunneeyaa le ilaahay ba inoo sakhiraye yacni waxay dhahaan culimmadu aroorta afraad hadday saddex cisho kuu sabirto aroorta afraad waxaad siise aada u weydo waa dhaqaajinaysaa xaq bay le hadday qaadiga tagay tidhaahdo waa maalintii afraadoo shilinima siinin hor baa laga siinaya warqadeeda wayajuusu waxaa bannaan lilxuri ninka xortaa waxaa u bannaan an yajmaca bayna arbaci xaraa'ir afar dumaroo xoray inuu guursado ayaa bannaan walilcabdi addoonkiina bayna intayni laba inuu kulmiyo ayaa u walaa yankixu lxuru ninka xortii amatan addoon guursan maayo ilaa bishardayni laba shardi ayuuma ku guursanaya caadamu sadaaqi xura gabadh xore waa meherkeeda waayo wa khawfi alcanad zinana waa ka baqdaa waxa uu sheekhu leeyahay waxa u bannaan ninka xortaa ah. an yajmaca bayna arbaci xaraa'ir afar dumara oo xor ah inuu guursado ayaa u bannaan maxaa ilahay baa yihi fankixu maa taaba lakum min anisa mathnaa wa hulaatha wa rubaac isagoo dadkii la wada hadlaya ayaa ilaahay wuxuu idhi laba laba iyo saddex saddex iyo afar afar guursada yacni mid walooba kii laba karow guurso kii saddex karow guurso kii afar karow guurso ayuu yidhi marka mathnaa dee dadkii baa lala wada hadlayaa la leeyahay dhammaantiin laba laba saddex saddex afar afar u guursada qaarkood baa yacni hadallo aada u qariiba ayaa waxay yidhahdeen aayaddu waxay tilmaamaysaa mathnaa laba wa hulaaana waa saddex oo waxa weeye shan warbaacna waa afaro waa sagaalkaa markaa sagaalkaasaa bannaan bay qaarna way wada labanlaabeen waxay dhaheen masna laba laba halka afar baa ka soo baxay wahalaaثana waa saddex saddex halkeena lix baa ka soo baxay waa toban warbaacna afar afar sideed baa ka soo baxo sideed iyo tobankaas ayaa u bannaan bay nin kalyaan la odhan jiray oo islaamay isagoo afar dumara qaba rasuulku sala la ala sl uhi amsik arbacan wafaariq saa'irahunna afarun kala soo har buu inta kalena iska sii daabuud ka afartaas ayuunbaa u bannaan welilcabdi bayna hintain addoonkina laba ayuunbaa isagana u bannaan oo laba wax ka badan ma guursan kara laa yatasawaju alcabdu fowqa hnatain laba wax ka badan guursan maayo waxaa kaluu sheekhu uhi walaa yankixilu ninka xortii amatan addoon ma guursado ilaa bishardayn laba shardi baa addoon ku guursadaa waayo cadamu sadaaqi alxura gabadh xoran waa meherkeed waayaa horta hadduuse karaya gabadh hore meherkeeda inuu iska bixiyo addoon ma guursan karo wa khawf ilcanad zinana waynu ka baqdaa haddaanu zine ka baqanaynin ayadana uma bannaana maxaa ila ilaahay baa yidhi waman lam yastatic minkum tawlan qofka aan hodannimo daraaddeed u karin an yankixa almuxsanaati almu'minaat dumarka dhowrsoon ee mu'minaadka inuu guursado fa mimaa malakat aymaanukum waxay gacmihiinna mulkiyeen oo min fatayaatikum almu'minaat addoommadiinna mu'minaadka ha guursado marka dee waa inaanu markuu guursanayo gabadh xor ah na waa inaanu haysanin addoontaa uu guursanayaana waxay dhahen waa inay islaam tahay waxau sheekhu uhi wanadaru rajuli ninka eegmadiisu ila almar'ati haweenada waga calaa sabcati adrubin waa toddoba qaybood toddoba qaybood ayay noqonaysaa axad waa midkood nadaruhu waa eegmadiisa ilaa ajnabiyatin ligayri xajarin dan la-aan u eego fagayru jaa'isinkaasi ma bannaana eegmada ninku uu ruuxa dumar eega waa toddoba qaybood markaa ka ugu horeeya ama midkood nadarhu ilaa ajnebiya ruux dumara oo ajnebiya oo ay isgeeyaan inuu eega weeye likayri xaajatin wax dan oo uu leeyahayna aanay jirna iska eego fa hayru jaa ma bannaana eegmadaasi ruuxa ajnebigaa ah, inuu eegaya ma bannaan maxaa ilay ilahi baa ihi qul lilmuuminiina yaqudu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika azizga allahum ilaahay baa waxaad ku tidhaha dadka muminiinta eraggiinna laab oo farjiyaalkiina la ilaaliya kaas ayaa idiin daahirnimo badan oo idiin fiicane eh. markaa kaasi ma banaana athaani ka labaad waa nadaruhu eegmadiisa ilaa zawjatihi islaantiisii uu eego aw amatihi ama addoontiisa fayajuusu wax banaan yandura inuu eega ilaa maa cada alfarji minhumaa farjiga wixii ka soo hadhay inuu ka eego way bannaan tahay waxau sheekhu leeyahay eegmada labaadna waxa weeye waa eegmada ninku xaaskiisa iyo addoontiisa uu eego marka waxaa bannaan iyaga inuu ka eego waxaan farjiga ahaynba wuu ka eegayaa waxaanay ku tilmaameen weji daciifa inuu yahay ee labadaa ruuxa isqabaa meel kasta xataa farjiga inay iska eegi karaan oo wax maanica ama wax diidaya sharci ahaan aanu jirin ka saddexaad waxa weeye nadaruhu inuu eego ilaa dawaati maxaarimihi dumarka maxaarimtiisa ah ee aanu geeyin ow amatihi lmusawaja ama addoon buu lahaa uu cid kale u guriyey fayejuzi waxaa banaan fiimaa acadda wixii ka suray maa bayna surati warugba xundhurtiiyo labada low inta udhaxaysa yani wixii aan ahayn xundhurtiiyo labada low inta udhaxaysa waxaan ahayn inuu ka ega ayaa bannaan waxau sheekhu leeyahay egmada labaad egmada saddexaad waxa weeye ninka o ega ilaa dawaati maxaarim dumarka maxaarimta la yidhaahdo maxaarimtana isaga inoo sheegi doona waa dumarkaa ninku aanu geyin hadday hablihiisii yihiin hadday walaalihii hadday habaryarihii yihiin hadday edooyinkii yihiin kuwaas weeye kuwaa eegmada uu eega ama addoon uu lahaayo masalan uu cid kale u guuriyey waxaa bannaan inuu ka eego xundhurtaiyo labada low inta udhaxaysa waxaan ahayn xundhurtaiyo labada low inta udhaxaysa waxaan ahayn inuu ka eego ayaa bannaan maxaa l ilahay bari walaa yubdiina ziinatahunna ilaa libucuulatin yaanay muujinayn dumarku ziinadooda iyo quruxdooda raggooda qaba mooyaane ama aabbayaashood ama ragga qaba aabbayaashood mooye ama inamadooda ama inamada ay ragga qabaa dhaleen ama walaalahood ama walaaladood inamaday dhaleen ama hablehay walaalahayn inamaday sii dhaleen mooyaane kuwaa markaa zinada waa loo muujin karaa haddaba halkan uu leeyahay sheekhu waxa uu ka eegayaa wixii u dhaxeeya surada iyo rugbada xundhurta iyo labada low inta udhaxaysa wixii ka soo hadhay waa weji qariiba laakiin waxaa saxiixa waxa weeye maxaarimta sharci ahaan waxaa laga eegi karaa ma yadharu cinda almihna markay shaqaynayaan wixii ka muuqda ee dhudhummada iyo <clears throat> kubabkooda iyo meelaha wixii muuqda hadday qofku ishu kaga dhacdo ama u ege wax dhibaatiyi kuma jiraan laakiin dee intoodan kaleo macnaasoodii ku jiraan iyo laeg waa shay yar qariiba wey <clears throat> araabicu ka afraad annadaru waa eegmo liajli nikaaxi guur daraaddii loo eegayo fayajuusu waxa bannaan ila alwajhi walkafayn wejiga iyo labada kaf in la eego ayaa bannaan waxau sheekhu leeyahay qaybta afraadna waxa weeye waa eegme liajli nikaax guur daraaddii baa loo eegayaa qofkii wuxuu doonaya ruuxan doonaya inuu guursado saa daraaddeed buu eegayaa markaa fayajuusu ila alwajhi walkafayn waxaa bannaan inuu ka eego wejiga iyo labada kaf wejiga iyo labadaa kaf marka wejigana waxaa laga eegaya de xagga jamaalka iyo quruxda labadaa kafna waxaa laga eegayaa mar hadday yar shilis tahay iyo inay bal markaa wey tahay iyo buljirhkeedu siduu waxyaalahaasaa laga yar fiirinaya <clears throat> markaa weliba waaba dee sunna oo rasuulku sala allahu alay wasalam nin gabadh guursaday baa wuxuu ku dhaha nadarta ilayha ruuxa dumara ma iska eegta wuxuu hi la idhab fandur ilayha waar orad u tagoo eeg buuli kaas ayaa u dhow an yu'dama baynakuma in la daa'imiyo guurkiinu inuu daa'imo markaad aragto ayaa u dhowey ama in yani guurkiinu iidaan yeesho kaas ayaa xaqiiqo ku ahe oo guurkiinu ku hagaagayahay waa ruuxa dumar orod iska soo eeg buud lafdeedu dee laha xuduud wa dawaabit waa inay masalan aan khalwo labadii ruux aanay isku gaar noqon ee waa in cid maxrami ay joogtaa waa inaanay isdhexgelin meelahaa dee suuqyadaasoo kale ayaa laga eegayaa ama cid maxarimteeda ama walaalkeed ama aabbaheed meel ay joogto ayaa lagu eegayaa Eh, markaa wejiga labada kaf ayuunbaa la eegaya daawud ahaahiri ninka la yidhaah oo kale ayaa wuxuu leeyay meel alla meeshu jidhkeedu baahdaba waa eegi karaa sidii soomaalidii <laughs> horeba laga sheegi jiray alkhaamisu ka shalan annadaru waa eegmo lilmudaawaati daweyn ayaa loo eegayaa fayajuusu waa ila almawaadici alatii yaxtaaju ilayha meelaha u baahan yahay ayuu ka eegayaa waa nadaru wuxuu hi sheekhu waa eegmo ka shanaad wuu eegaya daweyn wuu dawaynayaa markaa eegmadaasi dawaynta daraaddeediina way bannaan tahay waxay ku bannaan tahay ila almawaadic alatii yaxtaaju ilayha meelaha u baahan yahay ee uu daaweynta uga baahan yahay meel kastay noqotaba waa uu eegayaa <clears throat> oo ninkaa dhakhtarkaa way u bannaan tahay laakiin waxaa shardiyahun <clears throat> masalan marka uu nin dawaynayo ruux dumara waxaa laga maarmaana an laa yakuuna hunaaka imra'a waa inaanay jirin ruux dumara ah oo shaqadaa dhakhtarku ruuxa dumarowgay qaban kartaa haddii ay ruux dumari shaqadaa qaban karto sharciyan ma bannaanaynu nin qabtaa waa inay ruuxa dumaray qabataa iska daa shaqooyinkii waaweynaaye dee iminka mudiddii keliya hayduba oo dee dumarka o dhamme ay wada samayn karaan ragunba iska mudayo farmasi walba nin ninunba iskala taaganun waana sharci darra weeyaan waxyaalaha waaweyn ee dee masalan qaliinka iyo wixii la halmaalay ee dumar loo waayo ayuunbuu qaban karaa dhakhtar waxaana laga maarmaana ah markaa in dee meeshii maxram joogo oo ama ninkeedii joogo ama walaalkeed joogo ama aabbaheed joogo waa in cid maxaarimteedii ay meesha goobtaa ay la joogtaa waxay niman dhakhaatiiri leeyihiin dee shaqada iyadii baa keenaysa oo waxaa laga yaaba ruuxan dumari inaanay dee xanuunkeedan iyo waxan ay sheeganaysa inaanay ninkeedaba ogeysiino amaba aanay u sheeginoo annaga ay noo sheegto taasaa keenaysaa inaanu ku gaar noqonno oo aanay cidi soo raacin taasi waa waxay iyagu is yidhaahdeen weeyaane sharci ma aha waa inuu ninkeeduna ogaadaa dhakhtarkuna uu ogaadaa markaa la farsamaynaya ama wax laga qabanayana waa inay sharci ahaan ay joogtaa cid maxramin haddii kale waa sharci daro asaadisuka lixaadna annadaru lishahaada waa eegma loo eegayo markhaati oo lilmucaamala ama dee waa lala mucaamaloonaya ruux idma waxbaa laga iibsanaya waxbaa idin dhex maraya fayajuuzu ila alwejhi khaasa taana waxa bannaan wejiga un la eego tashanaad waxa weeye waa nadar lishahaada waa markhaati markhaati baa qofkii la gashanaya dee markhaatigii qofkan markhaatiga la gelinayo dee waa inuu ruuxii arkaa markaa wuxuu eegayaa wejigeedii waa mucaamalo oo dee waxbay kala iibsanayaan mucaamaladiina waxyaalo badan baa ku xidhan waxa ku xidhan qofkii inuu khiyaar yeesho ou yidhaahdo dee shaygii waan sii soo celinaya waxaa dhici karta in ceebi soo baxdo waxaa laga yaaba dolarkii la kala sarriftay inuu faalsan noqdo dee qofkii haddaan wejigiisii la arag halkee loo raacaya markaa fayjus ila lwajhi khaasa wejiga in la eega markaa way bannaan tahay markhaati ahaan loo eega ama mucaamalo ahaan loo eegaa way bannaan tahay sidaa daraaddeed ayaa waxay markaas kutubtu ay dhigaysaa dee in dumarku markaasoo kale niqaabka ay iska qaadi karaan oo kutubta fiqigaa baa dhigaysaa markaa niqaabku inuu shay macruuf ahaay oo jiray oo ilaa weligii la isticmaali jiray ayaynu hadaa ka fahmaynaa wadaadadu waanay arag way akhrii jireenu waanay arag dabeedna wixii ay akhrii jireen markay arkeen bay la yaabeen asaabicu ka toddobaadna waa an nadaru eegmo ila alamati addoontii la eego cinda ibtiyaacaha markuu qofku iibsanayo fayajuusu ila almawaadici alatii yaxtaaju ilaa taqliibihaa markaas waxa uu bannaan inuu ka eego meelaha uga baahanyay rogrogeeda meelaha rogrogeeda uu uga baahan yahay ayuu eegayaa masalan dee gacmaheedii buu eegayaa lugaheedii buu eegayaa ilan qofkani waa qof uu doonaya inay shaqayso ay waxqabatoo meelaha uga baahan gedgadoonkeeda iyo waxqabashadeeda ayuu ka eegayaa markaa eegmooyinkii uu raggu eegayey ruuxii dumarka ee ajnebiga ahayd toddobadaa qaybood ayuu inoogu qaybiyey mid walbana markaas waa in sida ay tahay loo qaataa laguna qaydaa ama lagu xidhaa yacnii inta uu sharcigu inoo baneeyey ama inoogu xidhay wallahu aclam